kulan wacna wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falanqaynta wararka oo maalin waliba xiliyadan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiya magaalada tan muqdisho u doono soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale wacna wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo isniina ah. taariikhduna waxay ku beegantahay tahay lix bisha koowaad sanadkuna waa laba qodobada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha kulmiya magaalada muqdisho aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya faahfaahiino dheeraada ah oo ka soo baxaya weeraro kala duwan oo ay al-shabaab ay ku qaadeen magaalooyinka halgan iyo maxaas ee gobolka hiiraan qodobada kaleo barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqonaya duqeymo culus oo lala beegsaday deegaano al-shabaab ay kaga sugnaayeen gobolka galgaduud iyo dhaqdhaqaaqii ugu xooganaa oo ciidanka xoogga dalku ay ka wadaan aagga magaalada galcad ee gobolka galgaduud iyana barnaamijka ayaan idinkugu haynaa shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeedna waxaa lagu wadaa maanta oo isniina ah inuu ka furmo baydhabo sida lagu ballansanaa wararkii ugu dambeeyey ee shirkaas iyo qabanqaabadii u dambeysay ayaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan qodobadaas iyo wixii nagu soo kordho dabcan intaynu barnaamijka ku guda jirno iyo xubintii joogtadaheed ee kalamanaya qaybkaha ah barnaamijka ee u diyaargarooba barnaamijka falanqaynta wararka dhallinyaro dhugaygu cantooba joogo garkayguna xaad lahay anoon guntiyeelan weli iyo hadduu guudkuy caddaaday dhaciyo guluuf aan dhammayn galayuus baan ku korayo gaban yaro gurigu cantooba joogo gakayguna xaad lahay anuun weli iyo haddow guudkuy caddaaday dhaciyo guluuf aan damayn galaayuus baan ku korayo la guuxayaa hurdada gami waaye jiifka hadduu galow meelka yeedho dhulkay la gariirayo gawduu ihayaa wadnu waxaan galabsaday dadu waxay iga goynayaan anigu weli taa ma garan maqlaayo ciguhu ila guuxayaan hurdada gami waaye jiifka hadduu galow meelka yeedho la gariirayo gawduu ihayaa wadnuhu waxaan galabsaday dadu waxay iga goynayaan anigu weli ma garan habyaaleeskaasi wuxuu daafur ahaa barnaamijka falanqeynta wararka aynu ku bilownay barnaamijka saaxiibayaal waxaan ku bilaabaynaa magaalada halgan ee bartamaha gobolka hiiraan aroornimadii hore ee saakay waa berigii waxaa al-shabaab weerar ku bilowday gaari qarax ah oo isku qarxiyey sida wararku ay sheegayaan ay ku qaadeen bartamaha magaalada halgan ee gobolka hiiraan faafahino dheeraad ayaa kasoo baxaya gaari nuuca saaruf ah oo ku qarxay aagga saldhig ay deganaayeen ciidanka macawisleyda iyo kuwa dowladda wararku waxay sheegayaan in halkaas uu ku dhintay taliyihii ciidanka c i d da ee saldhigga booliiska beledweyne allah u naxariistay jamaal axmed jaamac sidoo kale saddex qof oo kale ayaa dhaawacantay guddoomiyihii hore ee degmada halgan oo ku sugan magaaladaas ayaan goordhow la hadalnay waxaan wax ka weydiinay sida qaraxaasi u dhacay waxa uu ahaa wuxuuna sheegay in sidoo kale ay ka warqabaan oo ay tuhunsan yihiin qaraxyo kale oo kusoo foolle degmada halgan sida warbixin ay ku heleen waxa uuna sheegay inay foojignaan ay sameynayaan ciidamada dowladda kuwa dadka deegaanka iyo kuwa admis ee howlgalka qeybta ka ah ee ethoobiya ee ku sugan duleedka magaaladaas isagoo arrimahaas ka hadlayay guddoomiyaha hore wuxuu yidhi nimankaasyaadiinta olba waxay reebaan malahan dad iyo iyo dunyaba waxay reebaan ma gaari qarxay la soo galeen tobankii sac markay tahay marka muxuuli qaarigaasaa qarxay wixii kaleeto oy la daba socdeen waa ciidanku waa iska caabiyeen alxamdulilah gaarigaas wixii kale waa la fashilsagana waa la fashiliyey gaari saarif waa gaari saarif ma hmm. macnaha waa ku qarxay meel oo ciidankaas otiwantiisa aheyd kadib ciidanku uu ka hortegay waa laiska difaacay gaariga waa la fashilay waana la qarxiyey alxamdulilah boqolkiiba boqol waa fiicana wixii hadda soo baxo waa meel dagaalna ka dhacay eh, doonakugaarina ku qarxo waayo wixii baaritaana oo dambo gadaalan dib kusoo baabaahi doonaa biyl inshaalla guddoomiyihii hore ee degmada halgan oo ku sugan magaaladaasi halgan oo weerarka al-shabaab ay la beegsadeen aroonimadii hore ee saaka ayuu dhegeystayaalkaasi ahaa sidaas oo kale wararkaan ka helayna degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxay sheegayaan in xalay saaq dhexe tiro madaafiica ay ku hoobteen magaaladaas wararku waxa ay sheegayaan sida aan ka helnay ila dadka deegaanka ah in madaafiicdaasi ay ku dhaceen xaafada ka tirsan degmada maxaas ee gobolka hiiraan hal qof oo caruur ah ayaa la sheegay in dhaawac uu ka soo gaaray madaafiicda ku hoobtay degmada maxaas ee gobolka hiiraan toddobaadyadii u dambeeyey weeraro isegxigay ayaa al-shabaab waxay ka geysteen qeybo badan oo ka tirsan magaalooyinka maxaas beledweyne halgan jalaalaqsi iyo buloberde iyadoo weerarkii u dambeeyey ee qaraxyada ahaa ee buulo barde iyo jalalaksi oo ka tirsan magaalooyinka ama degmooyinka gobolka hiiraan ay ku dhinteen in ka badan tobanaan qof isku soo doobow tirada sodomeeye qof ayaa toddobaadyada lasoo dhaafay ku dhintay weeraradii al-shabaab ay la beegsadeen magaalooyinka maxaas halgan buulo barde iyo jalalaksi ee gobolka hiiraan markana haddaynu aadno magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ayaa lagu wadaa in maanta uu ka furmo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay amniga magaaladaas ayaa maalmihii u dambeeyey la adkeeyey waxaana ku sugan magaaladaasi guddoomiyaha golaha shacabka iyo mas-uuliyiin kale xubno ka socda mucaaradka xubno ka socda dowladda federaalka waxgaradka kala duwan ayaa magaaladaasi kusii qulqulaya waxaana la filayaa in saacadaha soo aadan madaxweynaha soomaaliya suurtagal ay tahay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu gaari karo magaaladaas dhinaca kale ee xubnaha mucaaradka iyo murashaxiinta daneynaya xilka madaxweynaha koonfur galbeed waxay eedeynayaan guddoomiyaha golaha shacabka waxay sheegeen inuu la safan yahay madaxweynaha koonfur galbeed suurtagalnimada in shirka uusan qabsoomi karin ayay sheegeen oo ay ka dhawaajiyeen haddaba cabdi sataar xasan cali wuxuu ka mid yahay murashaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha koonfur galbeed ee xubnaha mucaaradka ku ah ee xubnaha mucaaradka ku ah markaasi maamulka koonfur galbeed waraysi aan la yeelanay ayaa waxa uu yidhi boqolkii boqol aadan mudoobe midowda musharaxiinta madaxweynaha koonfur galbeed hadda aniga afkoodi kuma hadlaayo musharax ahaana u hadlaa koogaa shaki waxaa jira inuu u janjeeraayo dhinaca maamulka muduxeleedka ka dhammaaday shakigaasaa jira doorashadii madaxweynaha soomaaliya lagu soo tartamana aadamudoobe isagoo dhadhaxaad iska dhigaaya qolo kasto jidkooduu soo maray alaman doorashadii hadda waa soo dhammaatay ma rabo doorashadii madaxweynaha soomaaliya inaan dib ugu noqdo annaka wixii uu soomaali guud uu kusoo sameeyo xaafadahayna kuma samayn karo mana ka yeelay beriti shirka ma ku see see see uga hor dhici karaa waa mar kale ayaa shirka eh, iclaankiisii mar kale ayaa dib udhac ku dhaca shantii bishii na waa maaragtay eh, eh, ma furmin bishii toban iyo lix tahayna gudiga farsamada ay ku baaqeenna mm. shirka ma furmaayo sababtan ku sheegaya cid kasto oo shirkaas ku leh qabanqaabadiisii ama ka qaybgalkiisii ama mas-uuliyad ka saaran yahay way ogtahay tahay sababta shirkaas uu u daahayo madaxweynaha soomaaliya wuu og yahay gudoomiyaha shirka ku baaqa wuu og yahay maamulka agtiisa gobasha taala muduxileed ka dhamaad wuu og yahay musharaxiintaynan waa ognahay sababtu shirku u maaragtay u bilowmi maayo u bilowmi maayo waa la ogyahay ma garat waa gartay hadda ummadda soomaaliyeed aniga ma rabo inaan maaragtay waxaas waa cad yihiin waxaas waa madow yihiin aan maanta dhan ku wareeriyo siyaasiyiinta soomaaliyeed oo aan horay usoo aragnay dadka runna uma sheegaan beenna uma sheegaan meel dhexay ku haayaan marka reer koonfur galbeed oo dagaalsan la heshiisiinaayo oo gogoshoodii toban iyo afar maalmood qaadanaysa bil qaadanaysa ma jirto cid dagaashan ilaahay abuuray male cabdicasiis lafta galeen ayaa muddada ka dhammaatay kursigiisna anaa rabo waayaha dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a ah murashaxiinta u tartamaya ama raadinaya xilka madaxweynaha koonfur galbeed ee mucaaradka ku ah maamulka koonfur galbeed isagoo ku sugan baydhabo ayaa waxauu ka hadlayay shirka qabanqaabadiisu ee dib u heshiisiinta ah ee koonfur galbeed loo qabanayo oo qabanqaabadiisu ay ka socoto magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed wuxuu u waramayay wariyaheena cabdiraxmaan wariyaheena saciid cabdiraxmaan markan aan dib ugu noqono gobolka galgaduud ee duqeymo culus ayaa xalay lala beegsaday deegaano ka tirsan gobolka galgaduud oo al-shabaab ay ku sugnaayeen saraakiisha ciidanka xoogga dalka ayaa waxa ay u xaqiijiyeen warbaahinta kulmiye in weerarkan ee eh, duqeynta ah lala beegsayay al-shabaabka ku sugan deegaano u dhow magaalada galcad ee gobolka galgaduud deegaanka lagu magacaabo budbud iyo sidoo kale deegaanka kale ee lagu magacaabo ceel xasan cali ayaa lasoo sheegayaa in halkaasi xubno ka tirsan al-shabaab lagu dilay wax faahfaahina oo dheeraada saraakiishu ma aysan bixin oo intaasi sii dheeraada magaalada galcad iyo deegaanada u dhow waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa ciidanka xoogga dalka oo kaabiga ku haya magaalada galcad ee gobolka galguduud iyagoo danaynaya in maalmaha ama saacadaha so-aadan ay suurtogal ay tahay inay la wareegaan waayahay saaxiib yaal markan waxaad soo dhawaataan xubintii kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka falanqeynta wararka koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan kalamaanay haay ma jirto kalamaanay laaw ma jirto he warmadayow lowgana maxaa kaaga dhacay kalamaanay haaykalamaanay haay ifyo arabwaan waa inaad gabay abuurtaaye acceptable waa inay noqdaan ereyadiisii now aftar iyo waa inuu before idhid gareeyaaye afaf iyo waa inuu languages ku isticmaalaaye uh-huh. maadartan waa inuu noqdaa duxiye iidaane i recognize waa inuu dhahaa kii akhriyey jeere oolina olna ujeedkiiyo macnuhu urursanaadaaye oo kayna dadweynuhu dhihiyo b understood guud war waxaad ka tagtay our president speech waa inaan wada adeecnaaye war kalamaanay kumistaay haddii lisin arbeen ino artang meelika jarta manjorno haddii lisin aran addiyo ino artang meelika jarta he koosa jehob lisin aro warteeginya kobli guromisku artaana war madeeyow yees iyo no ihii baa u dhexaysa aryaadhaha hadda ka hor igaara aftalyaani ku warramay wuxuuna yidhi berigoha anoo istaraadada kamiinaaray haaya aan qob banaana jaalla biyeediga saaray asay ila shee yeelanaysa aasaan ah. fiyaangada baastada ka naqnay ah. una doonaa igu riidaraysa ah. aasaan idhi altarafoolta haddaad igu riidarayso teestadaada batuuliya waa tarobaaray haysaa war kalemaanay heedhaha oraah baan maqlayaa anugu aanan oqoone maanta yaanna afduubtay ma ajaanib qarsoonaha quricii la wareegtay war dalka madax badanoo diyaas baraa waan ku ogaaye goormay kalemaanna soo dhex galeen war kalemaanay indiyaama haddiisin dheegdan nis istiraadadii buula golweena lalijeeda war kalamaanay indheednow eegga sideed maanta tihiin afku waad beddasheene haay kalamaanay erida talyaaniga af soomaaliga ah maano malaato tiimbaro motoor rigoore boorte beello ganjeel canjeero biyaano biibito okiyaalo teesto roosto balestaro kashawi shito noome baquli iskaalmiito aashito aalamiinto lujito kumadiin katino kushiin munashibiyo rubineto waardiye ruujino jinyeer shamindo sakeel saloto safiito saborloog dabakaayo teesaro tibisho toorno turumbo kalamahan aryaa iskrisi ataad ka tagtay abdulla atasiyoni kumistay tutibeene war kalamaana cilmibaaris sagaashan sano la waday waxaa lagu ogaaday dawlad iyo waddan labaduba inay afcarabi yihiin war buug xataa waa ingiliis haay war waddooyinka diyaasbarada ee magaalada muqdisho dhex mara waxaa a fiya roma fiya liberiya fiya yuganda fiya tanzaniya bintuune oktoobar iyo tarabuune aad ka tagtay adin iyo kaasi balbalaari iyo guberni igu dabti war kalemaanay maanta diyaas baraanna qabsatay waxaan idin idhi intaan brofesor leen lihiyo taray badnaantooda baahida cilmiga loo qabee baahsan aradkeenna waa laba hal oo kala babcanon baab isu lahayne cilmigii bulshada kaabilaa namay barine waxay badawdu nagu harowsadaan buugag noofalah war maanta wakaaladda murtida iyo wacyigelinta waxaa lagu soo dhoweeyey abwaan siciid saalax axmed oo ka mid ahaa macallimiintii soomaaliya kooxdii iftina madax ka ahaan jiray iyo fannaankii weynaaeed wada yaqaanaana sayid khaliifa warbara riyaaq miyuu tiyaatarka ka qaaday baaqin waa barashada dadweyna ilaa baahiyaayo la ballaariyaaye ma saasuu yidhi war fanaanka weynaa sayid khaliife maraan hadda ka hor waraystay isagoo ingiriiska jooga wuxuu igu yidhi markaan soomaaliya joogay waxaan ahaa brofesor jaamacadeed markaan soud africa tegayna shahaadadayda dugsi sare ii goysay markaan ingiriiska tegayna dugsi hoose war brofesorradeenna kuwa reer galbeedka way ka aqoon badnaayeene wayna bahdilayeen ruuxan shalay dhegaystay macallin canjeero la yidhaahdo maraykanka ka noqday ku-xigeenka waxbarashada marka soomaali maanta cid badowsan karta ma jirto warwarka waa iga dhex gasheene abwaanada la soo dhoweeye waxaa ka mid ahaa indhageelle allow yaa isgarabsado kulley kalama guurtaan yeeray war abwaan indhageelle ma maru ciyaalka xaafadda ka mid yahaye cayaartii ugu dambaysay ee koobka adduunka markii ay arjentiin ku guulaysatay wuxuu yidhi wuxuu maalmo la seego muddo dheer holin waayaba miyusi koobkii adduunka eh. waa kaa maanta guddoomay guddoomayno maynka dari waaye war waxba laydinma sheegi karee warka waad iga dhex gasheene eh. gebagabadii dhammaan waxaa la isku afgartay eh. wakaaladda murtida iyo wacyigelinta iyo akadeemiyad goboleedka bariga afrika aga inay wada shaqeeyaan aga war anuguna aga kolkaan maqluun baan wax soo xasuusan aryaa bishaarow aga caashaqaygow awowgii lanaariyow bidhaa eegga dabadeed oodahaynu kala rogan miyaad soo xusuusatay war kalemaane war ma haysaane markaan arkay ciidan raxanraxaan u socdoo ku sii gurguurinaya xaradheere waxaan soo xusuustay cadaawu dalkeenna ma dudsiyi karaay diriir ku raaganayayo nabad ku daaqnayaba ha dugsanina xoogow wax diinta dhaawacaya jannaadagatay maante yan loo kala dambayn aryaadhaha war ma haysiina madaxweynihii galmudug baxdow ka cadreeye berigana wasiilow tegay eelhuuroo ciidanka sii maraayaanna waa u sii socdaahaa la yidhi sii socdha iyo soo naqdha waxau dhihi doonana lama oga war cabdullaw hadda ka hor waxaa la yidhi sacuudiga gabar jamiile la yidhaah waxay ku qabatay muxaadaro diini ah oo ciwaankeedu ahay gabadha wanaagsani waa inay ninkeeda ka caawisaa sidii uu soo noolayn lahaa guurka badan ee sunnada khudbada markii ay khudbaddii dhammaysay cashirkiina la wada dhegaystay ayaa raabiica oo ka mid ahayd gabdhihii dhegaysanayey soo istaagtay kadibna laabtay gelisay waxayna tidhi allah ku xafida shiiqaddeenna muddo dheer aniga waxaan garan la'aa si aan arrinkan kuugu sheego iyo meel aan kaaga bilaabo laakiin waa la mahadiiye adiga ayaaba guurka in la badiyo dumarka ku dhiirogeliyey aniga waxaan ahay raabica oo afar sano ka hor uu ninkaaga guursaday waana kuu sheegi kari waaye wadaaddii jamiilo ahayd way naxday way qaylisay wiishayna ku suuxday markii isbitaalka la geeyey raabicana way sii raacday markii ay soo naxday ayaa raabica waxay tidhi ilaahay baan ku dhaartaye ninkaaga garan maayo weligayna ma arag laakiin waxaan diiddanaa waxaad adigaba xamili karin ood naftaada u oggolayn inaad dadka ugu yeerto bootan aad meesha la soo istaagto hadda jamiilo bilow shiiqadii weyneed maalintii kadib iyadoo guur dadka kuwaaninayso lama arag oo hadda cabdikuusa ma waxaadna leedahay madaxweyne qorqor dagaalka ha la galo qalbiga ugama jirto anigu way argisku wadi kara inuu yahan ogahay shabaab iyo dawladda war labadaa la iskuma wadi karee say waxu jiraan aryajiir iyo bisadaan qol ku wada hayha miyausan hore noo dhihin kollay anigu waxaan hubaa madaxweyne qoorqoor markuu lahaa hubkii yaan baan ku bedelanay shabaab waa joogay war maanay cuqdadda intaas ka dhaaftiin xaaladdu halkay hadda marayso wax maamul goboleed uu hor istaagi karo way dhaaftay ciidanka xaradheere ku gurguurtayna maamul goboleed ma xukumo war ciidanku hadday gurguurtaan sawdaahi maayaan war gurguurad way dhaafto cirkii dhulkay socdaanee warka naga sug xaradheere waxaa la yidhi nimankii iyagoo la soo gaadhin bay ka sii guureen xaaladuna waxay maraysaa haduugsanina xoogow waxdiinta dhaawacaya jannadaga tay maante yaan kala damba aryadhaha inay taasi ku dhacdo shabaab waa la rabo samigay cabdullaba wuxuu yidhi how hanuunkii waa horjoogsaadeen hogaysee ka heleen haddo hanuunkii waa horjoogsaadeen hogaysee ka heleen haddo war kalamaanay aan dhambaal tusaalaha ka bogsiiyo dhaawaca u bandhiga dadkayga dhugoo macnaha dhuux dhudhun iyo lixaad iyo dhumuc waxaad ku leedahay adoo haysta gacal dhaba ku dhex jira dadkaagee ha isku dhiibi ninkii nacabkaa cadow dhowrayoo rabaa inuu keli ku dhuunyado dhegi sheeke kuma maqal dhaaya weli ma ay qaban ruux ka dhaartay wadatiyo dhalashada walaalnimo ka dhex baxay midnimadoo guul ku dhaata keligii ninkii dhaan u rarayow ceeryaama waadhado dhibici horta maylahan dhacardow ku soo baxo xoola xooladhere ka daaqaan dhulka daaddex jiifoo laga dhaansho maylaha dhalaan oonka kama tiro dhabbaan ceel tegayniyo ha u dhololin meel maran dhunkaali waa halis haadaama dhagareed ha ka dhicin dalluundheer kii aabbahaa dhalay ha arag dhibkaago midka dabinka kuu dhiga ha ka dhigan walaalka urcur bashiira waxaan maqli jiray markii hore dhitiya subag dhaybaan sugaaye dhil maranado sida dhabta igaga tuurte war waxaad ka tagtay ninkii dhuumanaaye dhabarkiisu muuqde dhaqsa loo ogaadaad sidiisii ka dhigante war waxaa kaloo la yidhi dunidu waa tiro isdheer dhexdeediiyo geesihii iyo dhankii loo fiiriyaba dhismaha cilmibaa waxaa ku jira dhammaystir qofkii yidhaah inteeda ma dhaafi karo warkalamaanay waxaa maqli jiray ninka reeru dhaanshe dadku dhowrayeene dhexda awrki kaaga lumay wargooyin al-shabaab galmudug iyo hirshabeelle waa uga dhammaatay sida muuqatee jubbaland iyo koonfur galbeed hadma la bilaabaya war bishaaro weedhe ah. axmed madoobe iyo lafta gareem dagaal uma socdaane ah. yaad rabtaa adigu inay kuu dagaalamaan buda waryaa dagaalgagaabaan ahaaye kan wiinaw kolkoohan jeesadaana isdaalinine madaxweynihii hore ee zimbabwe roberto mugabe hadda ka hor wuxuu yidhi sidee jiilka soo socda ugu dhexdhici karnaa waxbarashada waa furaha guusha iyadoo ay nagu hareeraysan yihiin aqoonyahanno yahanno fuqarro ah iyo jaahiliin tuugaha oo taajiriinah war kalemaanay waxaa la yidhi radda lama hareer maro naftana waa ishelayaane nolol haybaddeed waa xurnimo lagu hagaagaahe hagarli'ii haddaan hawsha taa loogu wada hiilin hanfigiiyo haddaan holaca iyo halista loo jiidhin cuntada hilbaha cuna haddaan ciidda laga haatin heli meenno hadafkeenni iyo guur harsimadeed war gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte wuxuu yidhi madaxweynuhu shabaab ha layska celiye markuu lahaa dhagax lama hadlayn ee innagu inala hadlaaye marka jubbaland iyo koonfur galbeed dadkii lala hadlaaye kama mid aha miya ra-iisul wasaare oo soomaalida la hadlaayay wuxuu yidhi waa inaan u fikirnaa sidii bini'aadamka wargooy inaan dagaalka galle puntland khilaafka ha joojiso war su'aalaan garan waaye aan idiin gudbiye garan waaga la sheeg sheego garwadeenku tilmaamay geed yuhuudka miya war sidii uu soo gelay geyiga geedkan garanwaagu wax weyn baa iskaga keengadmaday garashadeennii war kalamaanay haddaan gacanta midigtaa gargaaraynin bidixdoo hiil iyo u noqon garab waxba kuuma goysoo gocashiya itaalyari kama gabowde waxaan uga gol leeyahay si aan nabad u gaarnoo loo sugo amniga guud qof walbowba geestaad jirta kaalintaa gudo gaarhayaha u noqon diro garanwaaga soo sheeg midka gaadma ugu jira jidka miino geli iyo gumaad iyo qof uu dilo misna qoyska garabkiyo degan guriga kula yaal garanwaaga soo sheeg goobtaad ku nooshahay ruuxa aadan garanayn hadduu aagga soo galo gaarsii xaruumaha ciidamada ugaarka garanwaaga soo sheeg war adiga laftirkaadaan ku garanayno warbixintaad haddaan gudbinayaaye xamarweyne askarigii ninka shacabka ahaa shanta kun u dilay maxkamaddu waxay ku xukuntay diltooga joogashaah horahna waxaa loo yidhi nin wax dilay hadii aan la dilin ee la sii daayo wuxuu doono waa inuu dilaa saa la dili waaye dilaayo dil baa dambay aa maqli jira aniguna war ilaahay wuxuu yidhi qasqaastu waa nolol wargooyin war ma haysaane madaxweynaha jubbaland alsayed axmed madoobe jabuuti buu dig ka yidhi hayehee mudukordhin maasraadiyow haayaa oo jabuuti mudukordhin baa loo raadsadaa jabuuti haddii mudukordhin bilka helaw aw lafta gareen hata behe war haddaan axmed waxaan dhihi lahay shaqada dhacaha layga reebo shabaabaa igu wareershaye gedanaha layga daayo buuqeeda batay kismaayo iyo afmadowna yaan la iigu imaan war odag hadday intaasiba ku filan taha waa ceryar yahay maa laga haro waayahe inta kale yuuna faragelinin dee war sanad labaad ma ugu daraynaa hadda aga wargooyayaa idinkala tashanaya war war ma haysiina waryaablahaan idiin hayaa turkiga ninkii jalaatada iibin jiray ee gabdhaha laqoob cayaari jiray nin kaloo turkiya oo xaaskiisa laqoob cayaaray ayaa toogtay lugowna ka dhaawacayaa la yidhi haddana isbitaalow yaal hadda waxaa la leeyahay mar dambe inta naag islaamiya jallaato siiyo la boodboodi maayo warkaas markaan arkay isagoo gabar soomaaliya la qoob ciyaaraya ayaan inta xanaaqay dhiiggu boqolii tegey haddaan turkiga joogi lahaana labada lugoodba waa ka jebin lahaa wargaboosow haddaad labada lugood ka jebi lahayd anugu maxaa labada gacmoodan ugu dari lahaa sababtoo ah waa ansha xumaa war wax dheehaa ah hadduu yalla yalla yallayaa bidtii yidhi maanta waxay u maraysaa yalla yalla yallayaa mustashfii marka laysdhexgali dheesha dheesha dhexda laysqabsadi waayahay dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka waad ka dhegeysaneyseen raadiyaha kulmiya ee magaalada muqdisho waa inaga intaas anigoo ah axmed dirar ayaa idinla socodsiinayay cabdiraxmaan keyse ayaa farsameynayay markan intaan kulmayna haddii ala yaraado nabadgelyo